bismi اllahi الرحmn الرaxيm alxamdu لilh rb العaalamiin wslى اllهma وslm عlى nabiyina mxamedi وعlى آlih وصaxbih أجmaعin ama bعd waa darsigii labaad kitaabkii sharx الsunة lilimaam abi ibrahim almuzani darsigii hore waxaan kusoo qaadanay hordhac ama gogol xaadh buu ahaa oo imaamka iyo mansiladiisa ayaan kaga soo hadalay iyo kitaabkiisaba kitaabka markastaan soo sheegnaybaa inuu imaamku alifo sabab sababbaa keentay oo sabab buu lahaa sababtiisana waxaa warinaya ee cali bn cabdillaahi alxulwaani iyo sidoo kale in la yidhahdo cabdilkariim ibn cabdiraxmaan ayaa warinaya waxay leeyihiin meel la yidhahdo tarabulus almaqrib baan joognay markaasaa waxaanu sheegnay eh, culimada sunnada eh, culimmada sunnada ayaanu tirinay iyaguna markaa waa jamaaca min ahli lcilmi waay rag culimada kooxa oo iyaguna isla culimadaa sunnada ah ayaa waxay tiriyeen culimmadii madhabkaas sunnada uga horraysay raggii la sheegay baa marka waxaa ka mid ahaa alimaamu malik shaafici abu xaniifa sufyaan athawri daawuud ibn asfahani isxaaq ibnu rahwiya axmed ibnu xabal iyo musani wabilmulaaxada ninkaas musani meesha la geliya firi bimacnaa shaafici iyo axmed iyo raggaasaa boos yaa muxuu ahaay iyo maalik iyo yaa lagu lamaaniyey ninkii hadalka hayay arin tirinayay culimada sunnada ee waaweyn markuu musani ku soo daray oo musani la soo gaadhay ayaa caaradahu mucaaridun fi lmusani ninbaa wuxuu eh, diiday oo uu ku diiday sheegidda musani uu ku sheegay culimada waaweyn ee sunnada ninbaa arrintii ka booday oo wuxuu maya laysa min jumlati alculamaa buui ah. culimmada aad tirinayso ninkani kamid ma ah ayib maxaad ku haysataa wuxuu yidhi ninkaasi waxay sheegeen buu yidhi asxaabtanada qaarkood inuu ka soo gaadhay oo ninka laga hayo waa musani ah eh, annahu yatakalamu fi اlqur'ani yaqifu cindahu qur-aankuu ka hadlaa kadibna uu istaagaa maxaa laga wadaa yani madhab ka mida madaahibtii jahmiyada rag qaar ka mida oo ah madhabka la yidhaahdo alwaqfiya ama alwaaqifa masalada qur-aanku ma hadal ilaahay baa mise waa makhluuq markii timid ayaa la kala baxay culimmadii sunnadu waxay istaageen alqur'aanu kalaamu ullah hayru makhluuq qur-aanku waa hadalkii alle makhluuqna maaha waa sifo ilaah jahmi iyo ciddii raacsan iyo muctasiladuna waxay istaageen qur-aanku waa makhluuq qolaa marka labadiiba ka dhex baxdooyo waxay istaageen alqur'aanu kalaamullah bas makhluuq weeyana dhihi mayno makhluuq ma ahana dhihi mayno annaga waa ka istaagaynaa hawshaas marka waxaa la dhihi jiray qoladaa loo yaqaanay eh, lafdiyana waa la yidhaahdaa waaqifana waa la yidhahda yani waaqifaa loo yaqaana marka marka nin baa wuxuu soo boodo wuxuu yidhi musani qoladaasuu qabaa oo qur-aanka inuu yidhaahdo makhluuq ma aha uu dhihi waayey wuu ka istaagay mid kalea soo boodoo wuxuu yidhi war maya ee wuxuuba dhahaaba qur-aanku waa makhluuq ma ka istaagee sida muctasiladoo kale wuxuuba dhahaaba maya qur-aanku waa makhluuq saasuuba qabaaba warkiibaa meesha yimid raggii culimmada ahaa ee meesha fadhiyey ee arrinta hayay musani markii arrintii laga sheegay nin imaamahoo aaday u jecel yihiin buu ahaa culimada waaweyna ugu tirsan arrintaasi aad bay uga murgeen waa ka xanuunsadeen war ninkan imaam weyn buu ahaaye see baad waxaa ugu sheegteen ayb faqama annaasu dalika qaman shadiidan waay yacni dadkii aad bay ula murkeen arrintaa iyadaa markaasay qoraal u soo qoreen fakatabnaa ilayhi kitaaban nuriidu an nastaclima minhu yani qoraal bay usoo qoreen ay doonayaan inay kaga ogaadaan madhabkiisa yacni mas'aladan ama manhajkiisa caqadiga kitaabkii markuu soo gaadhay alimaam almusani caleyh raxmat ullah oo la leeyahay warkaaga caddee war baa faafay inaad fikirkaa qabto mise soo cade ayuu marka wuxuu ku soo jawaabay kitaabkiisan hadda aan akhrinayna ah sharcu sunna marka waa jawaab oo wuxuu jawaab u yahay su-aashii laga soo weydiiyey meesha la yidhahdo trabulus yani waa maqhrib alcarabi halkaasay ka timid horay baan u sheegnayoo in eh, arinta iyadaa ay ka faafiyeen dad sheekha ku kacsanaa ama waxoogaa nooc xasad iyo xasaasiya dhex marta ama si un ugu kacsanaa ayaa arrinta ka faafiyey arrin saxa ma ahayn waxaan kaloo soo tilmaanay eh, in uu masaa'isha noocan oo kaleeta ah eh, masalada khalqul qur'aanka aad uu ugu cadcadaan waayo sababtii keentayna muqadimadan kusoo sheegay waa kaan soo sheegnay xataa sheekhiisii nucaym xamaad inuu weydiiyey ah oo isagoo jooga uu yidhi caddeey masaladaas kadibna markuu caddeeyey uu yidhi niyo waad waad maaratay waad waad ikashiftay somaynaan soo sheegay marka war wuxuu ahaa baxay oo faafay oon saxsanayn oo been abuurada jawaabtiisiibuu marka risaalada ka qorayay mana aha ninka ugu horreeyey ee masaladaasoo kale lagu tuhmo imaamu lbukhaari caleyh raxmatullah raggii masaladaa lagu ibtileeyey buu ka mid ah lagu imtixaanay oo lagu been abuurtoo la yidhi wuxuu qabaa qur-aanku inuu makhluuq yahay isaguna waa ka midka ka alifay kitaabkiisa la yidhaahdo khalqu afcaali ilcibaad kitaabkaasi mas'alada ku saabsan yahy waa masalatu lafdi wa bal kitaabu tawxiid oo saxiixiisa ugu dambeeya kitaabu tawxiid saxiix bukhaariga ugu dambeeya mas'alada ugu badan ee uu ku tanaawulayo waa masalada iyada wa in la kala qaado bayna afcaali alcibaad wa bayna kalaami illahi oo qur-aanka in la kala cadeeyo marka culimo badan baa imtixaankaa gashay oo ama dowladii ha imtixaanto masaladaa ha ku imtixaanto ama ha lagu been abuurto ha ka faafto raggaasuu marka ka mid ahaa alimaam abu ibraahim almusani caleyhi raxmatullah risaaladun marka qoray saas daraaddeed su-aashii buu ku sheegahayaa sida ay arrintani jawaab inay tahay buu ku sheegayaa muqadimada wuxuu yidhi marka bismi illaahi araxmaan iraxiim casamana buu yidhi ilaaliyo wa iyaakum iyo idinka bitaqwaa alla ka cabsiga sababtiisa allah nagu ilaaliye wa wawafaqanaa hana waafajiyo annaga iyo wa iyaakum idinka limuwaafaqati alhudaa hanuunka waafaqiddiisa allahana waafajiyo idinkii annagabe ayuu ku duceeyey amaa bacdu intaa kadib ah, intaa waa duco wey waa hordhac yani casamana allahu allahana ilaaliyo iyo wa iyaakum idinka bitaqwa allaha nagu ilaaliyo yani leannu eh, addoonka xifdigiisa iyo ilaalintiisu eh, sabab bay ku timaadaa ilahay inuu isaga tafadulna waa suroobi karta eh, sababtay ku imaanaysa waxaa ka mid inuu addoonku ilaahay xifdiyo awaamirtiisa xifdiyo oo xuduudiisa xifdiyo oo sharcigiisa xifdiyo oo nawaahidaiyo wuxuu ka reebay ka fogaado taqwaduna macnaha wey soo ma a ah, taasaa marka waxay keentaa xifdiga addoonka in la xifdiyo oo la ilaaliyo xadiidkii ibnu cabaas waa kii ahaa ixfad illaaha yaxfadka marka casamana allahu wa iyaakum bitaqwa taqwada sababteeda allah nagu xifdiya wawafaqanaa hana waafajiyo idinka iyo wa iyaakum annaka limuwaafaqati lhudaa hanuunka waafaqidiisa allahna hanuuniyo allahna waafajiyo iyadana in hanuunka iyo dariiqa toosan aada waafaqdo oo aada ku toosto iyadana masale sahlan maaha waa ilaahay bixintiisa wey tabaaraka wa tacala saas daraaddeed baa ducada ugu badan in ku ducaysanno waa baabkaas waay ihdina asiraata almustaqiim soo ma ugu yaraan maalinkii toddobiyo toban goor baan ku ducaysanayna ilaahuw jidka toosan nagu hanuuni marka in eh, hidaayadaa ilaahay aan weydiisanayno waa hidaayatu tawfiiq na tus oo dilaalo ah iyo ilaahowna waafaji oo aan samayna way labadaba macnaha aan qaadanna way macnaha ayib waa kii nabigeenu ku ducaysan jiray sal lay waslam allaahuma innii as'aluka alhuda ilaahu waxaan ku weydiisanayaa hanuun iyo dariiqa toosan inaan waafaqo sidaas way macnaha ducadaasuu marka kitaabka uu sheekhu uga dhigay hordhac uga dhigay waxaa kaloo uu ku xijiyey oo hordhaca ka mid a amaa bacdu intaa kadib uu yidhi fa innaka adugu wuxuu la hadlayaa ciddii waraaqdu ka timid soo ma ilan waraaq bay soo direen soomaynaa dheh ciddii waraaqdu ka timid ee soo dirtay buu marka la khitaabaya fa innaka adugu buu yidhi aslaxaka allahu allaha ku hagaajiye sa'altanii waxaad i weydiisatay ana sa'altanii waxaad i weydiisatay an uwadixa inaan caddeeyo laka adiga min asunnati sunnada xaaluu ka mid yahay amran arrin inaan kuu caddeeyo arrinkaasoo tusabbiru aad ku sabirsiinayso nafsaka naftaada cala tamasuki qabsasho korkeed bihi isaga aad qabsato aada nafte naftaada ku xabisayso ku celinayso wa tadra'u aamarkaasoo tadra'u aada ku reebayso bihii isaga sababtii canka xaggaaga aad kaga reebayso ood kaga celinayso shubahal aqaawiil shubahal aqaawiil odhaahyaalka shubahaadkooda yacni odhaahyaalka falsafaadka la yidhi ee diinta u eg ee kaa khaldami kara kuwaana aada isaga reebi wa wasayqa muxdathaati adaalliin kuwa lunsan waxyaabahay dib ka keeneen qaloocoodana aada isaga celin waxay ku cadfan tahay shubahay ku cadfan tahay yacani arrinka aan kuu caddaynayo oo markaad ku dhagto kow waxaad ku helaysaa aqaawiisha iyo hadallada shubahaadka ah ee kaa qarsoomi kara ayaad isaga celinay midda labaad weeyaane waxyaalaha dib laga keenay bidcooyinka ah ee kuwa luunsan ay dib ka keeneen dariiqii nabiga gara maray sal alay wasalam yani bidcooyinka ay dib ka keeneen bidcooyinka qaloocoodana zayqu waa qalooca taana iyadana waad isaga reebiyo waad isaga celinoo way kaa way kaa badbaadinaysa waqad sharaxtu waan sharxay buuri laka adiga waxaan kuu sharxay minhaajan ariiq baan kuu sharxay bimacnaa saan horeyba u tilmaanay wuxuu u jawaabayaa qoladii ee waraaqda usoo dirtay soo caddeey yidhi arrimaha iyagaa markaa sunnada uu leeyahay waan caddaynaya an uwadixa laka min asunnati sunnadaasi ee waxaa laga wadaa ictiqaadka saxiixa ah ee saxaabada iyo taabiciinta laga soo gaaray sidaasi waa macnaha ay u isticmaaleen kelimada culimada ka aliftay kutubu sunna oo culimadii salafka u badan oo yaani waxa weye maga kutubtooda magaca u bixi maalan cabdullaahi ibn imaam axmed oo kale kitaabu sunna u leeyahy ibn abi lcaasim oo kaleeto wuxuu leeyay ibn abi caasim kitaabu sunnu leey ibnu abi zamniin wuxuu leeyahy isagana isagana kitaabu sunnu leey muzani sharxu sunnu leey wahaakada ibnu jarir itabari baa leh marka sunnada waxay ka wadaan waa ictiqaadkii saxda ahaa ee laga soo gaadhay saxaabada iyo taabiciinta laga soo gaadhay wa saasay ka wadaan ee sunnada hadda lagama wado tii ahayd ee muxuu ahaayey isilaaxa usuuliyiinta iyo fuqahadii isticmaalkoodii ahaa oo ahay tii ahaan jirtay muqaabilu lfardi waajibka macnaha ka soo horjeeda soo sunno lama yidhaah taa waa isticmaal dambe waay in kelimatu sunna loo isticmaalo wixii aan waajib ahayn waa isilaax dambe oo usuuliyiinta iyo fuqahada iskale amaa qur-aanka iyo sunnada iyo salafka agtooda inta badan kelimatu sunna haddii la isticmaalo laba mid baa laga wadaa in laga wado dariiqadii nebiga oo dhan cibaadaadkii ictiqaadaadkii mucaamalaadkii shareecadoo dhan sunnaa la wada yidhahda sidaas daraaddeed baa alimaamu albarbahaari wuxuu yidhi assunnatu hiya alislaam walislaam huwa sunna ah, sunnadu waa islaamka islaamkuna waa un sunnada buu yani waxa weye macnaha guud oo islaamkii o dhan soo wada gudagalayo waa isticmaalkii hore oo qur-aanka iyo sunnadii u isticmaaleen a'immadu isticmaalka kaleeta hadda kitaabkan maqsuudka uu yahay ujeeddada uu imaamku u isticmaalayana waa kii ay saaxiibadiiba u isticmaaleenoo waa ictiqaadka saxda ah waana macnaha laga wado markaa kutubu sunna kutubta la kutubu sunna ee salafkii ay lahaayeen macnahaasaa marka laga wadaa saas way macnaha marka wuxuu ku leeyahay waxaan kuu caddaynayaa arrimaha ictiqaadka saxda ah xaaluu ka mid yahay arrin baan kuu caddaynaya arrinkaasoo tusabiru nafsaka cala atamasuki bihi naftaada aad ku celini ood ku xabisi ood ku sabirsiini inaad qabsato ood ku dhegto kaana waxaad mooddaa inuu tilmaamayo axaadiista nebiga sal alay waslam ee tilmaamaysa sunnada eh, iyo dariiqii nebiga qabsigiisu inuu u baahan yahay dadaal dheeraada ah, oo khaasatan markii bidaca iyo khuraafaadka iyo dariiqyada kharibanaya markay faafaan sunnada inuu ruuxu ku dhagaayay masalo u baahan weeye sabir iyo adkaysi u baahan wey ah, yani caduu calayha binnawaajid waa kii nabig sal lay slm xadiidka cirbaad ibnu saariya xadiid kale oo xakiimu tirmidi uu soo saaray ibnu mascuud baa laga warinaya sheekh albanina wuxuu leey waa xasan ayaa nebigu wuxuu leey sal lay slam almutamasiku bisunnatii cinda ikhtilaafi ummatii kalqaabidi cala aljamri sunnadayda iyo dariiqayga ruuxa ku dhegan markay ummadaydu iskhilaafto wuxuu la mid yahay sidii ruux dhuxul daba gacanta ku hayoo kale marka muxuu u baahan yahay ruuxa dhuxul daba gacanta ku haya soo sabir uma baahan yani tusabiru nafsaka saas wey tusabiru nafsaka cala atamasuki bihi xataa haddii lagu khilaafo lagu wada garab maro ku dheg waay commiteda macnaha watadraw canka bihi canka shubaha alaqaawiil marba haddaad dariiqaas sunnada qabsato waxaad ka badbaadaysaa ood isaga celinaysaa ood kaga fayoobaanaysaa hadallada iyo madaahibta iyo afkaarta khilaafsan shubahaadkooda leanna xujo cad baad markaa ku suganta wixii kugu yimaadaba marka jawaab cad baad u haysaa waad kala tuuri ah, saas way macnaa oo waxaad noqonaysaa idaa balaqa almaau qullatayni lam yaxmil ilkhabi khabat biyuhu mar hadday badan yihiin qashinkii ku yimaadaba soo tuuri maayaan ma nijaasaynayaan saas daraaddeed saaxibu sunna mar hadduu ruuxayo oo dariiqada saxda uu garanayo shubahaadkaasi waxa weeyaan ayaga dhanba waa tuuraya wa kadalika waxay kaa badbaadinaysaa zayqa muxdathaati adaalliin dadka lunsan ee dariiqa ka lumay waxyaalahay dib diinta kaga soo dareen qaloocoodana waad kaga badbaadaysaa waqad sharaxtu waan sharxay buu ihi laka adigaan kuu sharxay ah, macnaha haddaan tilmaamay kelimatu sunna aan ku tilmaanay waxaa iska leh shaykhulislaam ibnu taymiya caleyh raxmat ullah oo wuxuu leeyahay fii majmuuci alfataawa wa sunna fi kalaami salaf ah, yatanaawalu sunnata fi اlcibaadaat wa fi اlاctiqaadaat wain kana kaiiru miman صanafa fi الsunnati yaqsiduuna alkalaama fi اlاctiqaadaat ah, macnahaas macnaha sharxaynay mana ayb waqad sharaxtu waan sharxay buu yidhi imaamku laka adiga waxaan kuu sharxay ninkaaga su-aasha isoo weydiiyeyow minhaajan baan kuu sharxay dariiq cad muudixan oo caddaynaya muniiran oo iftiiminaya ah, waxaad rabtay kuu kala qeexaya kuu iftiiminaya kaasoo lam aalu aanan gaabinin nafsii naftayda iyo wa iyaaka adigaba fiihi dhexdiisa nusxan naseexo aanan ka gaabinin minhaajka isaga ah naseexo naftayda aanu naseexeeyo iyo midaan adiga kuu naseexeeyo toona kama gaabinine dadaalkii ugu badnaa iyo meeshii ugu dambaysaan ku bixiye wey macnaha yani saas wey macnaha lam aalu aanan gaabinin nafsii naftayda aanan ka gaabinin wa iyaaka adiga fiihi minhaajka dhexdiisa nusxan naseexayn bada'tu waxaan ku bilaabay buu ihi fiihi dhexdiisa minhaajkaasi bixamdillaahi baan ku bilaabay buuri ilaahay ammaanidiisa mahadintiisa allihii dirushdi ee hagaajinta u saaxiibka ah, ah yacani eh, asadiidi rushdigii asadiidi ee toosnaa meeshaa wuxuu laga yaabaa inuu nusakda qaarkood idiin qorayo watasdiidi ah, watasdiidi hadday noqotona waxay noqonaysaa allihii dirushdi hagaajinta u saaxiibka ahaa watasdiidi iyo toosintana u saaxiibka addoommadiisa hagaajinayay oo toosinayoo dariiqa ku toosinaya ayib allaha mahadintiisa iyo ammaanidiisaan ku bilaabay buu yidhi ilaahay ammaanidiisa in wax lagu bilaabo iyo bisinka yani wax weeyaan eh, alla magiciisa dee qur-aanka kariimkaa lagaga dayanaya Ah, ilaahay baa kitaabkiisa wuxuu ku bilaabay bismi اllahi الraxmaan الraxiim alxamdu lilah axaadiis eh, eh, tilmaamaysana waa jirtaayo kullu amrin dii baalin eh, uruqdiisa xasan ma gaari karaa mise ma gaari karaa laisku haysta aimada qaarkood baa taxsiininaya ibnu salaax iyo rag leh muxuu ahay bilowgiisii waa ka marka alxamdu mahadlilaahi ilaahay bay u sugnaatay ilaahay xamdigu waa ammaanta allah tabaaraka wa tacaala waa ammaano yahayo wuxuu ku ammaanan yahay kow horta likamaalihi waa dhammaystiran yahay hadduuba sidiisa u dhammaystiran yahay dee meel cay iyo ceebi ka qabata maba jirtaba soo ma ayib saas daraaddeed buu si ahaantiisaba u yahay xamiid waa maxmuud ama addoommadu ha mahadiyeenoo ha ammaanin ama yaysan ammaanin laakiin sidiisaba horta waa ammaanan yahay meel ay ceeb ka qabatoo male midda labaadna waa ku mahadsan yahy waa ku ammaanan yahay oo nicamka addoommadiisa uu u furay oo hadda wax kasta oo laysku ammaano ama laysku mahadiyo isagaa bixiyey wamaa bikum min nicmatin fa min allah kan waxoogaa gacanta kuu taagay ee wax ku siiyey ee aada leedahay waad mahadsan tahay yaa abuuray isaga wuxuu ku siiyey yaa abuuray isaga se yaa usoo dhiibay soo allah ma saas daraaddeed ma had dhammaanteed bay u noqoni say ku dhammaanaysa manaa saas weyaan alxamdu lilah axaqu man dukir huwa isagu axaqu man dukir cid la xuso midka ugu xaqnimo badan waayo cid la xuso isaga ugu xaqleh fadkuruunii adkurkum waay xusa waan idin xusiya isheega waan idin sheegaya isagaa ugu xaqleh wa wlaa man shukir cid lagu shukriyo midka ugu mudan waay midka ugu mudan cid lagu shukriyana waa isaga maxaa yeelay wax shukri keena dhammaanteed isagaa iska leh asbaabta shukriga keenta dhammaanteed isagaa iska leh saas daraaddeed cid lagu shukriyo isagaa ugu mudan washkuruu lii walaa takfuruun igu shukriya oo haigu ha kufrine bu rabbi tabaarak wa tacala wa calayhi korkiisana uniya la ammaano yuu ugu xaq leeyahy wa axaqu man calayhi uniya waa cid la ammaanana isagaa ugu xaqleh yacni e, sheekh muxamedin muxamed moxamed ibn uthaymiin moxamed ibn saalix ibn cuthaymiin wuxuu leeyahay farqi baa u dhexeeya bayna athanaa'i waalxamdi yacni e, luqawiyiinta iyo culimada badankood kelimatu alxamdi iyo kelimatu thanaa isku mid bay ka dhigaan waa laba kelimo mutaraadif ay dhahaan laakiin sheekh ibnu cuthaymiin caleyh raxmatullah wuu kala qaado wuxuu leeyahay xamdigu waa eh, in lagu sheego cidda aada ammaanayso wax wanaagsan thanaagana waxaa la yidhaahdaa inaad ku celceliso min athanyi baa laga keenayo waa laabidda markaad marka ku noqotood ku celisood ku celisay hanaa noqonaysa hal mar bas hadday tahayna lama yidhaahdo le saasuu u kala qaadaya wuxuu sharxayay xadiidkii eh, muxuu ahaayey eh, qasamtu salaata baynii wa bayna cabdi xadiid cabdilqusti eh, markaasaa waxaa ku yimid muxuu ahaaye xamidanii cabdii haddana waxaa ku yimid ahnaa calaya cabdii soo ma markaasuu kala qaadayaa xamdiga iyo anaaga saas man ayb wa calayhi ni alwaaxidu allaha midka ah oo aan laba ahayn ka badanna aan ahayn yacni daatadiisa mid buu u yahay asmaadiisa iyo sifaadkiisa iyo afcaashiisana mid buu ku yahay yacni wax labeeyo ma jiro wax u egna ma jiro assamadu ee sayidka loo baahan yahay isaguna aan baahnayn ah assamad huwa aladii kamula su'duduhu sayidnimadiisu ay dhammaystiran tahay oo kaaftoomo khalqigiisa waxba uga baahnayn asagana aan laga maarmin wa ayb ah, aladii kaasoo laysa aynan ahaanin lahu isaga saaxibatun xaas walaa waladun iyo caruurtoona caruurna ma leh waxaa diidaya samadiyadaa diidaysa maadaama la yidhi waa samad ma baahna soo ma mar haddii la yidhaahda ma baahna meesha waxaaba ka baxayba caruur iyo xaas baa meesha ka baxay soo ma liish leanna waxa weeyaan caruur iyo xaas waxaa loo yeeshaa baahi darteed adiga maxaad reerka u guursanaysaa maxaad naagta u guursanaysaa soo baahi maaha shahwaa ku haysa ama kaalmaad u baahanta carruurta maxaad u dhalaysaa ya kaalmaad u baahanta ah, soo ma markay ugu yartahay ha kuu soo duceeyeen aakharo oo soo kaalmadoon ma marka labaduba waxay ka turjumayaan naqsi bay ka turjumayaan waa sifaatka salbiga ah sifaatu salbiya salbiya oo ilaahay laga anfinayo waa ka qur-aanka kariimkiis daba dhigay qul huwa allahu axad allahu samad lam yalid walam yuulad walam yakun lahu kufuwan axad ma dhalin lamana dhalin cid u dhigantana maba jirtaba anna yakunu lahu waladun walam takun lahu saaxiba qoladii ilaahay carruurta u sheegay baa muxuu ahaay la dul saaray oo waxaa lagu yidhi seed ilmo ugu sheegteen isagoon xaas lahayn maxaas baad u sheegaysaan maya maya maya ilahay xaas uma sheegayn okay isagoon xaas lahayn seebuu carruur aad ugu sheegteen marka saas way macanaa marka waa sifaatu naqsi waay wabilmunaasaba marka caruurta iyo xaaska iyo marka xagga rabi la fiiriyo bay sifatu naqsin tahay laakiin aadamaha dhexdiisa marka la fiiriyo waa sifatu kamaal oo siday sifatu kamaal ku tahay ruux dhala iyo ruuxaan dhalin koodee baa kaamil ah ma dhalays iyo mid dhala ya midka dhalaa kaamil ah soo maa nin xaasle iyo nin muxuu ahay doob ah ama garoob ah soo maa soo ma kala duwana marka marka laga fiiriyo xagga khalqiga waa sifatu kamaal baa la dhahaa laakiin khaaliqa marka loo fiiriyo waa sifatu naqsin saas daraaddeed allah waa laga anfinaya tabaaraka wa tacala waa kaa iska anfiyay ayb laysat lahu laysa lahu saaxibatun walaa walad jalla allah tabaaraka wa tacaala waa weynaaday can ilmathiili buu ka weynaaday mid la ah almumaathil mid la ka weynaaday bimacnaa mathiilka waxaa la yidhaahdaa mid ay dhinac walba iskala mid yihiin yacni dhinac walba weji walba jiho walba ay iskala mid yihiin ma jiro ayib falaa shabiiha mid shabaha lahu isaga shabahayay wax jira maaha walaa cadiila mid u dhigmana isaguna wax jira maaha mid la mid ah cadiilku isagana bimacna alnadiir waalmusaawi waay alnadiir waalmusaawi wax alla tabaaraka watacaala u dhigma ama la mida ma jiro marka kelimaadkan maxay kale yihiin maiilka waxaa la yidhahdaa labada shay markay dhinac walba isaga mid yihiin waxaa la yidhaahdaa waa mutamailaan mutamailaan dhinac walba waa isaga mid shabiihana waxaa la yidhahdaa ama shabaha la yidhaahdaa dhinacyada qaarkood bay isaga eg yihiin laakiin dhinac walba isagama eg ma dhinacyada qaarkood waxyaalaha qaarkood ay isaga iska shabahaan waa jirtaa oo isaga eg yihiin laakiin dhinac walba ma ah kaa maxaa la yidhahdaa shabiih baa la yidhahdaa ka horena mathiil baa la dhahaa labaduba saas daraaddeed baa waxay leeyihiin culimmadu leeyihiin nusuusta waxaa ku soo arooray nafs yani nafyu almithli can illah laysa ka milihi shay laakiin nafyu shabiih ma soo aroorin bay leeyihi nafyu shabiih ma soo aroorin bay leeyihi lakiin waxaa soo arooray nafyu lmathiil nasku kaasuu ku soo arooray ilaahay wax tabaaraka wa tacaala la mida ma jiro ayib cadiilkuna waa nadiir iyo musaawi waa mid la mida macnaha oo ilaahay tabaaraka wa tacaala khasaa'istiisa kula mid ah asamiicu weeyar bitabaaraka watacaala midka maqla oo wax walba aswaadda dhammaanteed maqla waxba ayna isaga qasmin albasiiru midka arka weeye wax kasta oo muxuu ahay ka mid a ah mubsiraadka ama wax walba arka waxba ayna araggiisa ka qarsoomin waa laba magac samiica iyo basiirka alcaliimu weeye midka ogsoon wax kasta oo macluumaad ah oo cilmigiisu wax walba koobay alkhabiiru weeye midka xogogaalka ah alkhibra culimada qaar waxay leeyihin waa bimacna alcilmi cilmiga iyo khabiir khabiirka iyo caliimka waa isku mid bay leeyihin qaarna waxay leeyihin khabiirkaa ka xeel dheer oo waa tamaamulcilmi baa la dhahaa cilmigu markuu dhammaystirmo ayaa la yidhaahdaa yani khabiir marka labadaba ilahi waa ku tilmaaman yahay khabiirna waa ku yani waa ku magacaaban yahay caliimna waa ku magacaaban yahay sifatu lkhibrana waa leeyahay sifatu lcilmina waa leeyahay saas maana almaniicu way rabbi tabaaraka wa tacaala almaniicu waa midka e, mancon oo yani almumtanicu min kulli man yaqsiduhu waa cid kastoo u qasada midka ayna waxba ka qaadi karin waa maniica kaasaa laga wadaa bimanaa e, waa sifa khabariyo bimacnaa allah tabaaraka wa tacaala cid intay u qasado inay wax gaadhsiiso ama mulkigiisa ama awooddiisa wax u geysan karta ma jirto kaasaa marka maniic la dhahaa maniic waa meel aan la gaari karin waay aan la hawaysan karin aan la isku dayi karin waay bicizatihi wa qahrihi wa jabaruutihi ayuu maniic ku yahy alrafiicu way rabbi tabaaraka wa tacaala midka sarreeya makaanan wa makaanatan ah, rafiicun makaanan meesha uu rabbi tabaaraka wa tacaala joogaay waa sarraysaa oo darsigan ugu horrayu kaga hadli doonaa inuu carshiga ka sarreeyo wa rafiicun makaanatan mansiladiisa iyo darajadiisuna iyo ilaahay sharafkiisuna waa sarreeyaa labaduba saas wey yacni rafiicu alqadri wa rafiicu almakaan labadaba rafiicu lqadri marka waxay noqonaysaa allah waa midka keligii cibaadada xaq u leh oo wax la midana uusan jirin qadarkiisa iyo sharafkiisu waa sarreeya sida makaankiisuba rabbi tabaaraka wa tacaala carshiga uu uga sarreeyo labaduba waa soo gelayaan rafiica intaasi sheekhu wuxuu ka dhigay eh, muqadimo iyo hordhac buu ka dhigay kadibna kitaabku wuxuu ka bilaabay caalin calaa carshihi fii majdihi bidaatihi intii hore uu soo waday allah tabaaraka wa tacaala wuxuu ku tilmaamay sifaadkiisiibuu wadaa sifaadkiisiibuu wadaayo xamdi buu u sugay shukri buu u sugay ammaan buu u sugay axadiyuu u sugay samadiyuu u sugay wuxuu ka anfiyo meesha ka saaray sifaatu naqsiga qaar ka mid a wuxuu meesha ka saaray mumaathil iyo mushaabih iyo cadiil iyo waxaasoo dhan meesha ka saaray kadibna wuxuu u sugay asmaadiisa qaar ka mid a samiic iyo basiir iyo caliim iyo khabiir waa asmaa wey ilaahay asmaadiisuna sida saxiixa wax weeyaan waa asmaa oo macaani xambaarsan wa magac ilaahay leeyahay ma jiro ilaa sifuu xambaarsan yahay saas daraaddeed ilaahay ismi jaamida ma laha ismiga jaamidka waa ismiga aan macnaha wadanin asmaadiisu dhammaanteed sifaad bay xambaarsantay oo markaynu nidhaahno allah waa samiic waa maqle maxay xambaarsantahy sifatu samci bay xambaarsantahay sifada maqalka inuu maqal ku tilmaamaya basiir weeye markaynu nidhaahno oo waa arke waxay xambaarsan tahay sifatulbasar ah, wuxuu ku tilmaaman yahay wax arkid wahaakada sifatu maalan eh, alxayu markaan nidhaahno waa asmaadiis waa noole waxay xambaarsan tahay sifatu lxayaa magac alle tabaaraka wa tacala saas daraaddeed baa waxaa qur-aan ku imaanaysaa walilaahi alasmaa'u alxusnaa magacyada ugu fiican buu leeyahay magaca inuu ugu fiican yahay maxay ku imaanaysaa yani sifaduu xambaarsan yahay saaday asmaadu xusna ku imaanaysa waa ilaa hadday asmaa jaamidaa tahay dee xusni iyo qubxiba laguma sifeeyeenba waxaa loogu sifeynaya macnahay xambaarsan tahay oo sifadaa ah macnaha sidaa markuu kusoo miaaliyey oo ifaadka intaasoo dhan usoo sheegay meeshaa waxaynu ka qaadanaynaa sifaatka rabbi tabaaraka wa tacaala waa laba labaa loo qaybiya ifaat hubuutiya iyo sifaat salbiya sifaat hubuutiya waxaa la yidhahdaa waa sifaatka ilaahay loo sugayo waxaasuu leeyahay intaasuu leeyahy waa sifaat waxaa la yidhahdaa hubuutiya la yidhahda sifaatka salbigana waxaa la yidhaahdaa waa waxyaalaha ilaahay tabaaraka wa tacaala loo diidahaye laga fogaynayo een u qalmin sifaat salbiya la yidhahda labadiiba soo meesha muusan ku sheegay ya ha labadiiba wuu ku sheegay waxna ilaahay buu u sugay waa sifaatulkamaalkii wixii sifatu naqsi ahaana ilaahay buu ka fogeeyey soo ma oo ilmuu leeyahay xaas buu leeyahay cid la midaa jirta cidbaa waxaasoo dhan buu meesha ka saaray wax jira maahaba labada qayboodbu marka u qaybsamaan manhajka qur-aanka iyo sunnadu waxa weeyaan ijmaal fi sifaati salbiya wa tafsiil fi sifaati hubuutiya Ah, qur-aanka iyo sunnadu saasaa ah, u abaasha bimacnaa sifaatka ilaahay waxa laga anfinayo ee laga fogaynayo ee uusan istaahilin qur-aanku iyo sunnadu inta badan si duuduuban bay yay uga baxaan laakiin waxaa aada loogu xeeldheeraadaa sifaatka ilaahay loo sugayo ah, sifaatka loo sugaya aada loogu xeel oo aada u fara badan saas way macanaa ayb wuu sii wadaa marka sheekhu ilaahay tabaaraka wa tacaala sifayntiisa wuxuu yidhi caalim weeye alle mid ka sarreeyo weeye calaa carshihi carshigiisa korkiisuu ka sarreeya fii majdihi sharaftiisa lala qabo isagoo sharfan bidaatihi daatadiisuuna carshiga kaga sarreeya daatadiisa waxaa laga wadaa bimacnaa laf ahaantiisa isagii wa daatihi bimacnaa isaga isagiibaa carshiga ka sarreeya wa huwa alla tabaaraka wa tacaala daanin weeye mid dhow bicilmihi cilmigiisa sababtii ayuu min khalqihi khalqigiisa u dhow yahay axaata wuu koobay cilmuhu cilmigiisu bilumuuri arrimahoo dhan buu koobay wa anfada caalin calaa carshihi halkaa ku jooji masaladaasi oo culuw llahi tabaaraka wa tacaala calaa carshihi waa mas'alo kamida mida masaa-isha ahlu sunnaha salafka iyo firqooyinka lumay oo dariiqa ka leexday laga bilaabo jahmiyada ilaa wixii jidkeeda iyo tubteeda maray masaa-isha aad laysugu laayay oo loogu kala fogaaday oo laysugu khilaafay bay ka mid oo allah tabaaraka wa tacaala bidaatihi xaggee joogaa waa mas'alo masaaisha waaweyn ee laysku khilaafay ka mid a sheekhu marka madhabkii ahlusunna waljamaaca ama madhabkii salafku qeexayo wuxuu yidhi caalin calaa carshihi carshigiisuu ka sarreeya carshiga waxaa la yidhaahdaa waa makhluuqa ugu weyn makhluuqaadka waana makhluuqa makhluuqaadka ugu sarreeya wey waa saqfu lmakhluuqaat makhluuqaadkao dhan saanqaafkooda ugu sarreeya waa carshiga alla wey wax makhluuqoo ka sarreeya ma jiro waana makhluuqa ugu weyn waa xadiiskii nebigu sal lay slam waa kii tilmaamayey yacni samaawaadka iyo dhulalka haddii kursiga ilaahay la dhex dhigo samaawaadkan iyo dhulalkan iyo waxaad arkaysaan waxay noqonayaan xalqa yar bir yaroo wareegsan oo dhul saxaroo ballaadhan la dhex dhigay oo kale wax yar bay noqonayaan kursiga intaa leeg haddii carshiga la dhex dhigana isaguna sidaasoo kale u noqonaya wax yar buu noqonaya marka carshigu waa akbar lmakhluuqaat wey cala lilaaq alla tabaaraka wa marka carshigaas oo makhluuqaadka ugu sarreeya uguna weyn buu alla ka koreeya tabaaraka wa tacaala yaa ka koreeya wuxuu yidhi bidaatihi isagii laf ahaantiisii waa kelimadaa bidaatihi ah lama isticmaalin wakhtigii saxaabada horta qur-aanku ma isticmaalin axaadiista nebigana kuma soo aroorin saxaabaduna ma isticmaalin taabiciintuna ma isticmaalin laakiin a'imo quruntii labaad iyo saddexaad baa isticmaalay kelimada bidaatihi ah waxayna u isticmaaleen markay eh, nimankan la yidhahdo jahmiyada iyo muctasilada yidhaahdeen ilaahay meel walbuu joogaa fikirkaa markay keeneen ayay fikirkaasi ay eh, ay ay ay ay si cad ugu radiyaanoo u qeexaan baa waxay yidhaahdeen ilaahay carshigu ka koreeyaa bidaatihi way u baahdeen marka kelimada inay isticmaalaan waxaa la mida kelimada ah baa'inun min khalqihi khalqigiisa waa ka baxsan yahay ayadana qur-aanka kuma imaanin sunnadana kuma imaanin saxaabadiiyo taabiciintuna ma isticmaalin laakiin waxaa isticmaalay a'immadii waaweynaa rag ka mid a waxayna u isticmaaleen markay ka maarmi uga maarmi waayeen inay qolyaha kale fikirkooda ku fogeeyaanoo mas'aladu waa uun masiidu idaax yani sii cadayn waay sii cadayn carshiguu ka sarreeya ilaan qur-aankaa yidhi sooma isagoo qur-aanku yidhi carshigaa kayuu ka sarreeyaa bay qolyahani waxay yidhahdeen waxa carshiga ka sarreeya ee laga hadlayo yani ilaahay intay ka leexiyeen baa waxay dheheen laga wadaa ilaahay carshiga uu qabsaday istawlaa bimacnaa istiilaa baa laga wadaa bay dheheen warnimayow istiilaa iyo istawlaa iyo waxaa lagama wadee alla laftiisiibaa carshiga ka sarreeya saasaa loogu baaday marka kelimada kelimada baa'inana markaasay u baahdeen oo markay yidhaahdeen khalqiga ilaahay meel walbuu joogaa soo kama dhalanayso khalqigiisuu ku dhex jiraa inay qeexaan darteed baa marka waxay u keeneen kelimada dhaxaysa baa-inun min khalqihi khalqigiisa waa ka baxsan yahi kuma dhex jiro soo ma kelimaad marka waxaa jira a'imadii sunnadii quruuntii dhexe labaad iyo saddexaad ay isticmaaleen oo iyagu keeneen oo ay ku radinayeen afkaartii firaqdii lunsanayd waxaa ka mid oo kale maalan alqur'aanu kalaamu ullah hayru makhluuq kelimada la yidhaha hayru makhluuq markay jahmiyada iyo muctasilada iyo warkaa keeneen oo yidhaahdeen qur-aanku waa makhluuq bay a'immadii sunnadu ka maarmi waayeen inay yidhaahdaan hayru makhluuq inay dhahaan soo ma jeed marka waa kelimaad uu keenayo yani waxaa keenaya eh, duruufta iyo baahidaa keenaysa markaasay isticmaalayaan macnaha si ay wax ugu caddeeyaan saasaa laga wadaa marka bidaatihi isaga lafahantiisa way allah tabaaraka wa tacala fii majdihina wuxuu ka wadaa allah tabaaraka wa tacaala isagoo sharfan ayuu sarreeyaa oo sarrayntiisu ma keenayso naqsi kuma ah dhimanaanna kuma ah bal waa ammaan iyo dhammaystirnaan bay sarriintiisu ay keenaysaa wey macnaha ayib masaladaa ilaahay inuu carshiga ka sarreeyo marka waa mas'alo qur kariimkii tilmaamay axaadiista nebiguna ay tilmaantay muxuu ahay saxaabadii iyo taabiciintii iyo salafkuna ijmaac ku ahaayeen khilaaf ma jirin marka laga reebo firaqda luntay jidkay mareen jidkii saxaabada dadka maray qur-aanka iyo sunnada maray jidkooda iskumayna khilaafsanayn inuu ilaahay carshiga ka sarreeyo ayib qur-aanka kariimka siyaabo badan buu inoo tusay mar wuxuu ku tilmaamay alle inuu kor jiro a amintum man fi samaa sooma ma ma aamin baad ka tihiin allaha kor jira an yaqsifa bikum alarda ama an yursila calaykum xaasiba waxyaalaha xagga alle aadaye qur-aanku wuxuu u isticmaalaa bimacnaa sucuud iyo waxaa loo isticmaalaa curuuj yacni kelimaadka loo isticmaalo wixii kor aadaya baa loo isticmaalay wixii alle xaggiisa aadaya soo ma ilayhi yascadu alkalimu اطayib walcamal الصaalix soo ma yani tacruju اlmalaa'ikatu wاlruuxu ilayhi fuulid baa laga cabiraya inay kor aadayaan soo ma nabigeenna salawaatu rabbi wasalaamu caleyh habeenkii kor loo sii qaaday oo rabbiguu la soo kulmay maxaa loo bixiyey leylat اlsra wاlmicraaj isra leesh lianna baytulmaqdis baa nabiga loo guuraysiiyey sal lay waslam micraajkana leanna kor baa loo sii qaaday toddobada samo korkoodu ilaahay ugu tegay tabaaraka wa tacala markaasuu kula soo kulmay sooma marka xuruuj baa laga cabiraa wixii rabbi xaggiisa ka imaanayana maxaa laga cabiraa nuzuul iyo soo degid baa laga cabiraa qur-aanku cabiraa wax soo degayo kor ka imaanaya xagga rabbi wixii ka imaanaya ayadana taasaa laga cabiraa si cad buu qur-aanku ilaa toddoba meelood uu ugu caddeeyay ilaahay inuu carshiga ka sarreeyo aayadaha marka qur-aanka macnaha tilmaamaya aad bay u fara badan yihiin axaadiista nebiguna waa badan tahay iyaduna waxaan kaga gaabsanaynaa xadiidka mucaawiyat bnu xakam gabadhii addoonta ahayd nebigu sal alay waslam loo keenay markaasu wuxuu ku yidhi ayna allah gabadhu gabadh gaal wey addoon wey markaas ilaahay xaggee buu jiraa bay ku tiri yuu ku yidhi nebigu sal alay slam ilahay xaggee buu jiraa markaasaa waxay tidhi fi samaa kor buu jiraa markaasaa nebigu wuxu uri sal alay slam man ana anugu yaan ah markaasaa waxay tidhi anta rasuulullah kii alla soo diray baa baata markaasaa nebigu wuxu uhi sal lay waslam actiqha fa fainaha mumina ah, xore marka muminad weeye maxaa iimaankii loogu sugay inay ilaahayna kor ku sheegtay nebi maxamedna ay rasuulnimo u qirtay hadday tidhi ilaahay waa midka kor jira maxay ilaahnimadii oo dhan u diiday wixii dhulka joogay oo dhan soo ma sidaas daraaddeed tawxiid waay towxiid wey gabadha yartae addoonta ah nabigu sal lla alay wasalam wuxuu shahaadadeeda ka dhigay inay allaha xaqa mudan ee cibaadada uleh inuu midka kor jira yahay bay qirtay intaasaana loogu sugay inay tahay mumina tahay xorey buu nebigu sal la marka sidaas weyaan ayb ahlusunna marka axaadiista nebiga waa fara badan tahay laakiin xadiidka muslim baa soo saaray min xadiidi mucaawiyat bni xakam assulami ama a'immada sunnadu islama ay diidanaan alimaam eh, malik ibnu anas imaamu daar ilhijra ayaa la weydiiyey isnaadin saxiix bay kaga sugan tahay sheekhiisii rabiicana waa laga wariyey rabiicata ibni eh, rabiicata ibni cabdiraxmaan alra'yi eh, waxaa la weydiiyey imaam malik nin baa u yimid markaasaa wuxuu ku yidhi yaa malik kayfa alistiwa ilaahay carshi wuu ka sarreeyaa qur-aanku yidhi maxaa laga wadaa qaabkee buu ku yidhi imaam malik caleyh raxmat waa foorarsaday dhidid waa weynna waa ka soo daatay xabaar markuu fooraray su-aashaa cuslaatay ayuu markaa wuxuu yidhi alkayfu hayru macquul wاlاstiwaءu minhu hayru majhuul wاliimaanu bihi waajib wالsu'aalu canhu bidca istiwaha qaabkiisa oo kayfka ah lama fahansana buuri alistiwaau hayru macquul lama fahansanaa muxuu halkaa ka wadaa bimacnaa ilaahay carshiguu ka sarreeyaa seebuu uga sarreeyaa ma fahmi karna weeye jawaabteeda leesh lianna ilaahay daatadiisa ilaahay wuu sukeen sheegay ilaahay haddii lagu yidhahda daatadiisu say u taallaa qaabkee miyaad ka jawaabi kartaa maxaad ku jawaabi ma aqaano soo maa sifadiisu say u taallaa haddii lagu yidhaahdana hayru macquul waayo nalooma sheegin leanna shaygu sidiisaba qaabkuu u yaalla waxaa lagu garan karaa ama inaad adugu aragto ishaad u qabato sooma ama mid u eg ood uga qiyaas qaadato inaad aragto oo tidhahdo kanoo kale waay ama ma ahe in lagu warramo oo lagu yidhahdo saa iyo saasi saasuu u yaallaa saddexdii midna ma hayno ilaahay marka sifaadkiisa kayfiyadii qaabkay u yaallaan dariiqaan ku ogaan karna ma jirin laynooma sheegin ah, imaam malik marka wuxuu ihi kayfa hayru macquul lama garanayo ayib wlstiwaau minhu hayru majhuul ah, sarraynta uu carshiga ka sarreeyana wax la garan waaye ma aha macnaheeduyo waa la yaqaanaayo waa saramarid ah, tan waa la yaqaana maxaa la yaqaanaa haddii la yidhahda istawaa fulanu cala alkursiyi maxaa laga wadaa bimacnaa uu ka saramaray waay waa kelimo carabi oo waadix oo macnaheeda la yaqaano oo kasra marid ah intaa waan garanaynaa buuhi macnaha laakiin haddaad tidhaahdo qaabkee ma garanayno ayib waliimaanu bihi waajib in ilaahay carshiga ka sarreeyo in la rumeeyana waa waajib in la sii la yidhaahdo qaabkee iyo siday u taallaa iyo muxuu aha miyuu ku fadhiyaa iyo dhankee ka jiraa iyo warkaa in la daldalana waa bidca buuhi waxaanan kuu malaynayaa buuhi inaad nin balaayo qabata riwaayadka qaarkood waxay tilmaamayaan wuxuu yidhi halayga bixiyo ninkan halayga saaro nin aafaysan waay marka waa la bixiyey marka qaacidadaa imaamu maalik uu dejiyey baa waxay tahay qaacido cinda ahli الsunna waاljamaca wa cinda asalaf waa qaacidaة اlasma wasifaat kulliha sifo kasta iyo ismi kastoo ilaahay leeyahay qaacidadaasa u taala kayfku waa majhuul macnuhuna waa macluum in saa lagu rumeeyana waa waajib in lasii dabagalo lasii raaraadiyana waa bidco sidii saxaabadu ku mareen oo taabiciintu ku mareen oo a'immadu ku mareen taasaa lagu mari saas way macanaha marka imaam maalik eh, muxuu ahaay hadalkiisaasi sidoo kale wuxuu ka sugan yahay aimada sunnada badankood bal qaar badana ijmac bay soo guurinayaan ijmac layskuma khilaafsanayn sida musaniba kitaabka aakhirkiisa ugu tilmaami doono inay masaladaasi ijmac tahay oon laysku khilaafsanayn ayaa sidaasoo kale ijmac waxaa soo guurinaya a'imo fara badan oo uu ka mid yahay isxaaq ibnu rahwiya imaamkii jaliilka ahaa wuxuu leeyahay alraxmaanu cala alcarshi istawaa ijmaacu ahli lcilmi anahu fowqa alcarshi istawa culimmadu waxay isku waafaqeen buu leeyahay inuu ilaahay carshiga ka sarreeyo wa wayaclamu kulla shayin fii asfali lardi saabica wax kasta xataa dhulka toddobaad hoostiisaba ha jooga wax kastana waa ogsoonyahy cilmigiisaa marka meel kasta jooga laakiin isaga daatadiisu carshigay ka sarraysaa ijmac buu ku soo guurinaya saasoo kale ijmaca waxaa soo guurinaya culimo kaloo badan abu aalib baa wuxuu ka warinaya imaamu axmed isagana biisnaadin saxiix axmed waxaa la weydiiyey ibnu xambal nin leh allahu macana ah. ilaahay waa nala joogaa oo haddana akhrinaya aayadda qur'aanka maa yakuunu min najwa alaatin ilaa huwa raabicuhum Ah, ma jiro laba faqaysa ilaa saddex faqaysa ilaa ilaahay baa afar ku ah aayaddaasuu akhrinaya wuxuuna leeyay ilahay meel kastuu joogaa me uu nala joogaa buu leeyay imaamu baa la weydiiyey ninka noocaas markaasaa wuxuu yidhi imaamu axmed qad tajahama haada kaasi jahmi buu noqday buui ya'khuduuna biaakhiri alaayati wayadacuuna awalaha aayadda aakhirkeeday qabsanayaan buu awalkeedana way ka soo waa sida ahlubidaca lagu yaqaano oo maxay tahay alam tara ana allaha yaclamu e ma fi الsamaawaati wma fi اlardi ma yakunu min najwa aayadda maxaa lagu bilaabay alam maxaa lagu bilaabay alam tara ana allah alam taclam ana allah yaclam baa lagu bilaabay alam tara ana allaha yaclam weliba waxaa lagu khatimay haddana e maxaa lagu khatimay bikulli shayin caliim marka cilmi bay ku bilaabatay cilmi bayna ku dhammaatay dhexdii bay la baxeen marka calooshii intay la baxeen bay labadii dhinacba ka tageen imaam axmed marka wuxuu leeyahay war ayadda sibaaqeeda iyo lixaaqeeda akhriya maxay ku tusaysaa ma jirto yani saddex ilaa isagaa afreeya la jirankooda wey maxaa laga wadaa awalka aayaddaa fasiro cilmigiisa waay aakhirkeeduna waa fasiro cilmigiisa waa waxa meel walba jooga marka waa cilmigiise isaga daatadiisu waa sarraysaa alla tabaaraka wa tacala carshigu ka sarreeya imaam axmed baa iskale hadalkaa isaga waxaa waliba uu kusii dardaray wuxuu kusii daray weliba wanaclamu maa tuwaswisu bihi nafsuhu wanaxnu aqrabu ilayhi min xabli lwariid facilmuhu macahum buu yidhi ah, aayadaha marka meel walbuu joogaa dhahayaay wuu nala joogaa dhahayaay wuxuu ku fasirayaa cilmiga alle tabaaraka wa tacala ma aha tafsiir eh, wahaabiya keentay maaha siday qolyo eh, firaq luunsani ay tilma dadka doonaya inay ku khaldaan warwarkaasi ibnu taymiya waxaa keenay bay leeyihin muxuu ahay eh, yani iyo iyo ibnu cabdiwahaab iyo eh, wahaabiyaa keentay bay leeyihin war imaamu axmed ma buu ah ya oo shaafic ma oo maalik ma buu ah oo rabiicat ra'yi ma wahaabi buu ah oo abu xaniifa ma buu ah ya ma ahayna waxa weeye dariiqu dariiqaas waa jidkii baa kaa ahaa macana jidkii unbayna mareen ayb masaladaasi marka waa masale iska cad xataa alimaam abulxasan alashcari oo fikirkan ashcariyada qolyahana waanu jidkiisii baanu haynaale er dhahaya ee kutubtiisa inta hadda la hayo dariiqa uu qabo waa inuu ilaahay carshiga ka sarreeyo w dhowr kitaab baa laga hayaa kitaabka koowaad maqaalaatu lislaamiyiin baa la yidhaahdaa waa matbuuc waana yaalla manhaju ahli اlxadiid markuu sharxayo iyo wuxuu keenayaa ilaahay carshigiisa inuu ka sarreeyo kadibna wuxuu ku khatimayaa anna sidaasaan qabaa cilmigiisuna meel walbuu joogaa carshigiisana waa ka sarreeyaa daatadii lafahantiisu sidaasaan qabaa buu leeyay marka markuu madhabkii ahlusunna soo qeexo maqaalaatlislaamiyiinka waa kitaabkiisa laboo ibaanada la yidhahda isagana risaalada yarta ibaanada si cad buu isagana ugu qeexayaa inuu carshiga ka sarreeyo cilmigiisuna meel kasta joogo kitaabka saddexaadi waa kitaabka la yidhaahdo risaalatuhu ilaa ahli thaqr oo iyadana matbuuca ah si cad buu ugu qeexaya ijmacna waa kusoo guurinaya inuu ilaahay carshiga ka sarreeyo cilmigiisuna meel kasta joogo marka abulxasan alashcari kaas waay macnaha amaa tan laga wariyo sida saxdaa ah waa marxalo dhexe oo uu soo maray waay marxalo dhexe ilan maraaxil buu soo maray oo muctailu mar muctasili buu mar aha yacani quxa mar dhexana martabo dhexo oo kullaabiye la yidhahdo madhab kullaabi la yidhaahdo ayuu soo maray markii dambena waxay leeyihiin wuu ka noqdo wuu ka toobad keenay oo madhabkii imaamu axmed imaamu ahlisunna oo kan ah ayuu u soo laabtay markii dambe markan dambe uu soo laabtayna waa markuu kutubtan alifayaa la leeyahy marka abulxasan alashcari in meeshaas lagu lagu luqluqay lafteedu ma saxsana insaaf iyo cadaaladdana way ka fog tahay waxaa intaa dheer shaafici ardaygiisii baan haynaa oo soo guurinaya imaamu shaafici sidan uu qabay ilahay inu carshiga ka sarreeyo ardadiisiina sidaasay ka wariyaan sheekhiisii maaligna saasuu qabay a'imadii la mida waqhtigiisii joogayna saasay qabeen ayib abulxasan alashcari oo ashcariyadu ay sheegatana asagana waa kaa aan sheegno kutubtiisii baa bannaanka taala waxaan rabaa inaan ku xijiyo shaykhu ariiqa sheekh cabdilqaadir aljaylaani qaadiriyadaan rabaa iyagana inaan warka u caddeeyo sheekh cabdilqaadir aljaylaani calayhi raxmat ullah nin saalix uu ahaa asagana kitaabkiisa algunya haddaad isagana u laabataan sicad buu isaguna wuxuu u leeyahay wallaahu cala alcarshi ilaahay carshi wuu ka sarreeya walaa yakhluu min cilmihi makaan cilmigiisa meel ka marhani ma jirto cilmigiisu meel kastuu jooga carshiguusa isagu ka sarreeya walaa yajuusu wasfuhu biannahu fii kulli makaan ma bannaana in ilaahay lagu sifeeyo meel walbuu joogaa waa khalad buu leeyahay markaasuu sii wada wuxuu leeyahay waa caqiidadii muctasilada warkaas lamana dhihi kara buu idhi macna alistiwaa waa istiilaa iyo halaba lama dhihi kara buu waa khalad iyadana ilaahay carshigiisuu ka sarreeyaa cilmigiisuna meel walbuu joogaa waa shaykhu ariiqa muxuu ahay sheekh cabdilqaadir aljaylaani waay wadaadada soomaaliyeed marka meelun meelun ha u jihaysteen marka war haddaad qaadiriya tihiinna qaadiriyoy ilaahay carshigu ka sarreeyaa sheekhii baa qaba haddaad ashcariya tihiinna abulxasan alashcari kutubtiisii waatan bannaankay taallaa oo warku waa cad yahoo carshigu alla ka sarreeya meel walbana waa joogaa khalad weeyaan buuri haddaad shaafici iyo meeshaa ku carartaan imaamu shaaficina warkiisii waa xagee loo fakanaa marka marka waa in lagu wareegaysto un meelo soko oo fakhruraazi iyo ghazaali iyo imaamulxaramayn iyo meelahaa dambe mutaakhiriin dambe in lagu wareega mooye xaggii hore waxba laga soo heli maayo xaggii hore waxba laga heli maayo saas wey marka marka yani waxa weye waa caqiida mujmaca khilaafna gelin khilaaf gelin gadaalda mutaakhiriinta warkoodu ku ta'auray jahmiyada iyo nimanka la yhahdo muctasilada qolyahaas mooye laakiin warku waa iska cad ayb khilaafay oo ilaahay inuu carshigiisa ka sarreeyo caqiidadaas saafida ee qur-aanka iyo sunnadu qeexeenee ijmaaca ah garab maray laba laba laba madhab bay mareen labadubana way ku wareereen mid weeye qola waxay mareen haddaad ilaahay kor u diideen xaggeed ku meel ku sheegaa layidhi markaasaa waxay yidhaahdeen mawjuudun fii kulli makaan meel walba waa joogaa aayadihii hadda aan mari doonno oo ilaahay cilmigiisa meel kasta jooga lo loyani waxa weeyaan tafsiirkoodu ahaa baa waxay ka dhigeen inay daatadiisu meel walba joogto marka meel walbuu joogaa waxaa ka dhawa caqiidada la yidhaahdo caqiide aada u fasafasaadsan waay oo waxaa ka dhalanaysa lawaasim baatil ah oo ay ka mid tahay markaa tira ilahay meel kastuu joogaa waa inuu makhluuqiisa ku dhex jiraa ka dhalanaysa soo ma lanna ilaahay waxa ka sokeeya waa makhluuqiisa soo sooma meel kastuu joogaa bimacnaa makhluuqaadkiibuu ku dhex jiraa waay haddaad makhluuqaadkiibuu ku dhex jiraa tidhaahdana waxaa ka dhalanaya addoon kasta inuu dhinacna addoon ka yahay dhinacna ilaah ka yahay soo balaaye maa waxaasoo dhan maxaa furay waxaa furay jidka ay qaadeen soo ma waa midii keentay markii dambe inay ku dhacaan qullaadoodu caqiidada la yidhaahdo caqiidatu waxdat اlwujuud oo ibnulcarabi iyo xallaaj iyo nimankii kharibnaaye mxuu aha qullaat lmutasawifada ah falaasifadana ahaa meeshii ay mareen way oo ilaahay iyo addoommadiisiiba way midoobeen bay dheheen ah, ilaahays iyo addoomadiisi way midoobeen ilaa ay yidhaahdaanba wama lkalbu wاlkhinziiru ilaa ilaahuna ah, oo mxuu ahay doofaarka iyo eyga iyo waa ilaah anagii bay gaadheen war seebuu ilaahiina ku noqday doofaar iyo mxuu ahay iyo balaayo iyo daanyeer hadda waxay leeyiin ilaahay baa ku dhex jira bal aduu meel uga saar waa kaas waa lawaazim marka baatila waay marka fikirkii nasaarada fikir ka khatarsan waay ilaa nasaaradu waxay yidhaahdeen xalla naas xalla allaahuutu fi nnaasuuq allah ciise dhex degay soo mayna dhihin allah ciise dhex degay qoladaana waa ka khatarsanoo waxay yidhahdeen ilaahay addoommadiis o dhan buu dhex galay oo dhex degay fikirkaasi xaggee buu ka yimid markay dhaheen ilahay meel kastuu joogaa lawaasin baatilaa marka ka dhalanaysa oo waxaa ka dhalanaysa meelo aadan u quudhin naftaada inaad tidhahda ilahay baa jooga oo daatadiisii baa joogta masaladaasi marka waa fikir aad u khaldan waay waa fikir qariban markay ogaadeen in fikirkaasi lawaasimtae macnaha baatilka uu xambaarsan yahay bay ka carareen markaasaa waxay u carareen mid kaba daranba kud ka guuro qanje u guur ma maqasha xaggay u carareen waxay u carareen inay yidhaahdaan mawjuudun bilaa makaan waa joogaa laakiin meel lagu sheega male meel lagu sheega male leh ah. waa mid culimmadu leeyihiin waxaan meel lagu sheega lahayn waa waxaan jirinba saas daraaddeed waa meesha la yidhaahdo yacbuduuna cadaman waxaan jirin bayba caabudayaanba waxaan meelle lagu sheegi karin waa waxaan jirin wixii jira meel baa lagu sheegaa sooma ama kor buu jiraa ama dhinac buu jiraa ama hoos buu jiraa ama meel baa lagu sheegaa wixii jira sidaas daraaddeed markaad tidhahdo mawjuudun bilaa makaan meel lagu sheega male haddaad tidhahdo bimacnaa ma jira adoo yidhoo kale ka dhiganta marka meeluu noo kaxeeya marka ya haddaad dahda meel kastuu joogaana waa balaayo haddaad tidhaahdaan meel lagu sheegi malana waa balaayo ku noqdo marka sunnadii iyo dariiqii qur-aanka iyo sunnada oo waxaad ku gaabsataa inaad tidhahdaan carshigu ka sarreeya maxaa ceebay leedahay ya ilahay carshigiisuu ka sarreeya tabaaraka wa tacaala cilmigiisuna meel kastuu jooga soo ma ayib marka sidaa markuu usoo taqriiriyaybo sheekhu wuxuu yidhi wuxuu rabaa inuu ka jawaabo haddaad tidhaahda ilaahay carshigiisuu ka sarreeya tabaaraka wa tacaala nusuus waxaa jirta laga fahmayo yani waxa weeye meel walbuu joogaa laga fahmi karo maxaa laga wadaa marka tiibuu fasiri rabo wuxuu marka wahuwa alle daanin mid dhoweeye bicilmihi ogaanshihiisu ku dhaweey min khalqihi khalqigiisuna ka dhaw kaaga dhaweey cilmigiisa iyo ogaanshihiisuu khalqigiisa kula jiraa oo kula socdaa oo kaga warhaya axaata wuu koobay cilmuhu cilmigiisii bilumuuri arrimahoo dhan buu koobay qad axaata bikulli shayin cilmaa marka aayaadka dhahaya wa huwa macakum aynamaa kuntum maa yakunu min najwa alaaatin ilaa huwa raabicuhum walaa hamsati ilaa huwa saadisuhum walaa adnaa min dalika walaa akar ilaa huwa macahum maciyadaasi waa maciyat lcilmi waa maciyat lcilmio la jirankiina weeye wuu idinla jiraa wuu idinla joogaa muxuu idinkula jiraa idinkula joogaa ogaanshihiisiiyo ka warhayntiisa wa sooma ogaanshihiisi ka warhayntiisa yaa sidaa ku fasiray waxaa ku fasiray salafkii baa ku fasiray haddii lagu yidhahdo adeer maxaad middan oo huwa macakum aada u leexisay macnaheeda ood uga dhigi weyde wahuwa macakum bidaatihi maxaad uga dhigi weyde waxaad leedahay aniga waxaan leeyahay dad aan diinta ka qaatoon raaco saxaabadii nebiga sal lay slam iyo taabiciintii iyo a'immadii quruuntii saddexda ahayd baa sidaa ku fasirtay oo cilmigiisaa meel kasta jooga tidhi isaguna carshiku ka sarreeya aniguna qoladaasaan raacsana soo warcad maaha ilaan annaga qur-aanka intaanu qabanno iskama leexleexin karno saa isagama fasir karno yaa sidaa ku fasiray waxaa ku fasiray a'immadii sunnada alimaamu maalik caleyh raxmatullah wuxuu yidhi allahu fi samaa wa cilmuhu fi kuli makan walaa yakluu minhu shay ilaahay carshigu waa sareeya cilmiguusa meel kastuu joogaa wax ka maran cilmigiisana ma jira abu daawuud baa cabdulahi bn axmed fi sunna sanadkiisu waa saxiix aarka alimaam malik caleyh raxmat ullah aarkii isagana imaam axmed laga warinayay waa kii lahaa fa cilmuhu macahum somayna hadda soo sheegin Ah, ilaahay waa sarreeyaa isagu laakiin cilmigiisa meel kasta la jooga dadka isxaaq ibnu rahwiya isagana ijmac buu soo gorinaya wuxuu leeyahay ijmaacu ahli lcilmi an istawa wayaclamu kula shayin fi asfali اlardi saabica wax walba waa la socdaayo waa ogsoon yahay isaguse carshi buu ka sarreeya waa layskuma diidana buu leeyahay isxaaq ibnu rahwiya waa saaxib imaam axmed wa maaha raggaan tirinayn rag dhadhow maaha taqriiban wuxuu dhintay laba boqol iyo buu dhintay imaam axmed xataa waa ka dhimasho horreeyey imaamu ahl khurasaan ah, marka ijmac wa culimo badan baa markaa soo guurinaysa macnaha isaga isla macnaha laftiisa ayuu maraya abulxasan alashcari kitaabtiisa lahayo isla macnaha laftiisa ayaa waxaa maraya mxuu ahay shee cabdilqaadir jilaani isaguna macnahaasu maraya cilmiga inuu yahay wax meel kasta jooga marka waa tafsiir iska cadoo aan ishkaal lahayn ah, luqadda carabigana shaa'ic buu bal luqad kasta shaa'ic buu yani markaad tidhaahdo mxuu ahay maa zilnaa namshi wاlqamaru macanaa waan soconnay qamar dayixiina uun waa nala jiray dayixii waa nala jiray waar miyuu kula joogay ya ma dayixii baa intuu samada ka soo degay buu adigu kula fadhiyay maxaa laga wadaa ya iftiinkiisii baa ila socday waay soomaalidu way isticmaalaan luqadeenna waa ku jirtaa ah. yani waxaad leedahay eh, eh, kactag anna waan kula jiraa waan kula jiraa maxaa ka waddaa marka ya bimacnaa waan ku garab taagna waa ku taageerayaa waa laakiin lagama wado dhinacaagaan socdaa soo ma marka luqadaha oo dhan baa iska leh luqadaha oo dhan carabi iyo keyrkeedba way iska leedahay maciyada inayna laazim ahay inay noqoto maciyatu daat ee maciyada waxaa loo isticmaalaa maciyat lcilmi maciyat nusra maciyat samci maciyat ta'yiid yacni taageerid iyo garab istaagid iyo ogaansho iyo ka warhayn iyobaa maciyada loo isticmaalaa marka macnaha luqaadkao dhan carabiyadu ay asalka u tahay ayaa qur-aankuna isticmaalay oo ilaahay u isticmaalay la jirankiina waay bicilmihi bay salafku ku fasireen halkaasay marka masaladu ku caddahayoo cilmigiisana meel kastuu joogaa isaguna carshiguu ka sarreeyaa waa caqiida saafiya oo meel ay wax ka soo galaan aan lahayn allahuma ninun falsafa qalbigiisa wasakhaysay oo markaa ay ka tustay un ilaahay baa sarreeya de ilahay baad meel meel makaan baad ilaahay ku xidhiidhideen buu dhihi makaanba meel baad ilahay ku xidhiidhideen maad war cidhiidhi iyo muxuu ahaay meesha ma taalle allah inuu khalqigiisa ka baxsan yahay oo kor ka jiro laakiin uu khalqigiisa maamulayo la socdo taasa ammaanta wixii intaa ka baxsan waa caqiidadaa fasaahsanee khatarta ah oo meelo halisa kula geli adaad haddaad qaadato kama lugbaxaysa ayb wa anfada fii khalqi saabiqa almaqduur halkaasi marka wuxuu ka bilaabayaa masalada la yidhaahdo masalat alqada waalqadar masalat alqada waalqadar ayuu ka bilaabi doonaa darsigana dambay noqon doontaa insha allah hada wabilahi tawfiiq sal allahuma wslm ala nabiyina mxamed wala ali w sabi slm